بسم الله الرحمن الرحيم رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii dahaarada gebagabadiisa waxaynu maraynay baab atayamum waa gabagabada eh, gebagabaysiga ayaa af soomaaliga unaqaana tayamumka wacan caliyi radia allahu canhu qaala cali baa wuxuu ihi inkasarat waxa shabtay ixdaa zanday labadayda mataanood mid ka mid a ah. fasa'altu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga markaa waxaan weydiiyey sidii aan u geli lahaa meeshan ikabane mataanta ah fa amaranii wuxuu ifaray an amsaxa inaan masaxo cala aljabaa'iri balastarka dushiisa ama kabniyaha dushiisa inaan masaxo oo aanan waxba ka furin ayuu ifaray rawaahu bnu maaja bisanadin waahin jiddan sanad aada u liita waahin bimara tirmihi wamudraxu waa waslu jiddan bidaciifin musalax waa erayada loo isticmaalo xadiidku markuu liito xadiidkan isagaa sheekhu wuxuu usoo qaatay masaladana culimada intoodan intooda badani qabaan oo kan iyo xadiidkan iyo ka dambeba sheegi doonaan masalatu ljabaair masalan marka uu qofka jirkiisii wax ku dhacaan meelihii laga weysiisanayey iyo meelihii laga maydhanayay iyo wuu kabi doonaa dusheedana wuu masaxayaa laakiin lama odhanayo kalif kaloo iska fur si biyihii loo mariyo wuxa lagana tegi maayo waa se la masaxaya marka xadiidkan ah iyo adigu dhowr daciifo ay isu yaro geegeeyeen bay tilmaamayaan masaladu inay asal yeelan karto wax jiritaankiisa arrinka markhaati furi karaa marka zindigu waa mataanta mataan baa i jabtay kolkaasaan kabniinyo saaray nebigaan ku uhi sideen u dahaaro qaataa wuxuu ifaray kabniinyaha dushiisa inaan masaxo intii kale wuu iska weysaysanaya laakiin kabniinyaha dushiisa ayuu masaxaya fiihi mashruuciyat lmasxi cala aljabiira xadiidku wuxuu u daliiliyey kabniyaha dushiisa iyo balasarka dushiisa in la masixi karo wuxuuse kaga duwan yahay masaxaadii almasxu cala alkufayn la masaxayay dhowr arrimood marka hore wuxuu kaga duwan yahay labadii xadadba haddii jinaaba qof ku timaadiyo haddii waysela'aanay tahayba kabniyaha kolleyba dushiisa waa la masaxaa laakiin dee kii aynu soo marnay almasxu cala alkufayn xadadka yar daraaddii unbaa loo masaxaya ka weyn waa laga bixinaya marka jinaaba qof ku timaado dee uu iska bixinaya sharabaadada soosaa ma ahayn taa way ku kala duwan yihin waxaa kaley ku kala duwan yihiin muddada oo midi saddex cishiya maalin iyo habeen ayuu ku egaa kanina waa ilaa intay bogsanayso waa la masaxayaa da saddexaad ay ku kala duwan yihiin waxa weeye ehm, dee inta kabniyuu saaran yahi baa dushiisa la wada masaxaya laakiin kan kale waa ka duwanaa waxa kaloo afraad ay ku kala duwan yihiin marka la gashanayo bahalihii almasxu cala alkufayn shuruudahooda maxaa ka mid ahaa inuu qofku daahir yahay tan waxba looma shardiyo sida raajixabu ku yii xadiidku waxa uu faa'iidinayaa saddexaad in asal ay leedahay masaladan iyo waxun la iska qaatay culimadu maaragtay kolka isla egeegan daciifyada waa ka imaamu axmed ku tegaya in yanfarid fahwa calaa ra'yin daciif in yanfarid fahwa calaa ra'yin yaniif macnaha hadduu daciifku wax kale la waayo bui wuu iska dhaamayaa buui waan ra'yiga u dhaamayaa bui daciif markaan dacfigii sii liidanin bu ayuu qaataa oo bahalkan daciifka la idhaahdo ayay ku kala duwayn aimadu marka khilaafu lculamaa ikhtalafa alculamaau cala tayamumi cama taxta aljabiira kabniyaha waxaan ka hooseeya sidee loo loo nadiifinaya ama looga dahaaro qaadanaya saddexda madhab waxay ku tegeen abu xaniifa malik axmed in la masaxayo oo waxba aan gebagabaysi loo baahnayn imaamu shaafici raximahullah waxa uu isaguna leeyahay meeha la isku daro gebagabaysi iyo iyo masaxaadda marka arrinta masalada qiimeynteedaa lagu kala duwan yahay masalan gacantaasuu qofkii ka jaban yahay dee intii la lamayd meelii la maydhayo wey kabniyaa ku xidhan gacantii dhudhunkii waana meeshii la maydhi lahaa maxaa la yeelaya marka daahirka intan kabniyaha dushiisu hala masaxo bay saddexda aimadii ku tegaya daahirka xadiidkana laga qaadan karaa bay leeyihin waa mid laakiin sheekan isagu khilaafay waxa uu leeyahay masaxaadu mayri maaha meeshani xaq waxay ulahayd mayri iyo masaxaad xaq umay lahayn masaxaaddu waa muaqat iyo ku kumeelgaad sidaa darteed maydhigii wax ka wakiil noqdo gebagabaysiya waa in la helo ila meeshani faksiluu wujuuhakum wa aydiyakum ba gacantana hala maydhe masaxaadanina maydhi ma aha xadiidkii kusoo aroorayna waa daciif saa darteed gebagabaysi hala sameeyo kadibna masaxaad iyo gebagabaysi hala israaciyo marka masaladaasiibaa waana qiimaynta uun sida loo qiimeynaya masaladaas saddex iyo mid bay ku kala tegeen wa can jaabir radia allahu canhu jaabir bn cabdillaahi fi rajul ninkii alladii kaasoo shujja la dakray ninkii dafarku uu ku dhacay isagoo safar ah ee faktasala famaata intuu maydhay dhintay ninkaa nebigu arrinkiisa markuu ka hadlayo wuxuu yihi inamaa yakfiihi waxa ku filaa an yatayamama inuu gebagabaysto oo wayacsiba uu kabo kabniiyo saaro calaa juuxihi nabarkiisana uu ku kabo shirqatan balaster iyo kabniisho maaragtay maro lagu duubo uma yamsaxa calayha dabeetana uu balastarkaa dushiisa masaxo wayagsila uu maydho saa'ira jasadihi jidhka inta soo hadhayna uu maydho intaasaa ku filay rawahu abu daawuud bisanadin fiihi dacfun wa fiihi ikhtilaafun calaa raawihi raawigiisa la isku khilaafay dacfi baa ku jira macnaha uu yar dhaamaa kani kii hore xadiidkani kii hore wa asaxu maa fiihi xadiidu jaabir bal saxaxahu ibnu sakan isagu ninkaasi waabu saxeix baa uu ka dhigay wasayaatii bacda hada alxadiidi fayakunu caabidan lihada wasaxaxa albayhaqiyu can ibni cumara anahu tawada'a wa kafuhu macsuuba adigu ficilkii asxaabta iyo xadiidyada daciifka markay isu yargeeyeen tirada inay asal leedahay bay sheegeen qisadani waxaad iyagoo asxaabta safar ku nin baa madaxa nabar kaga dhacay oo dakhar weyn laftaa jabtay finaabaa ku timid asxaabtu fatwo weydiiya wuxuu ihi ma ii helaysaan fatwo ii banaynaysa inaan gebagabaystaan biyahan ku maydhan laa iska daayo maya bay idhahan kuma hayn haddaba cibaadada ilaahay laga tegi kari maayo waan ku bayaamin bu kolkaasuu madaxii biyaha ku shubo uu maydho way galeen maskaxdii bay galeen biyihii uu dhintay markay soo noqdeen bay nabiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxa ihi qataluuhu qatalahum allah aar way dileene alla ha la hadlaayee fatwo aanay ka fiirsan bay u dhiibeeno ninkaa dishay bu alaa sa'aluu id lam yaclamuu markii ay masalada garan waayeen may dadka weydiiyaan fa inamaa shifaau alcayi su'aal cudurka jahliga laydhaa caafimaadkiisu waa su-aasha buu nebigu midna markaasuu inta sheegayo wuxuu yidhi innamaa kaana yakfiihi an yatayamam waxa ku fillaa inuu gebagabaysto halkuu ka maydhan lahaa wayacsiba calaa jurxihi khirqatan uma yamsaxa calayha uu dabeedna meeshiina masaxo nabarka khirqad waa intuu wax ku duubo wayaksila saa'ira jasad marka dee halkan waxaa ka muuqanaya in gebagabaysigiiyo masaxaadii la isku darayo sidaa shaafici uu ku tegay markii wayse la iyo markii jinaabaduna waa dee isku mid unbay noqonayaan ba uu leeyahy hada alxadiidu yuwaafiqu lqur'aana alkariim wa in kuntum marda aayadda ilahay wuxuu hi haddii aa xanuunsanaysaan oo qofkii biyihii isticmaali kari waayo gebagabaysha loo baydo xadiidkani waxa uu tusinayaa in qofkii marka uu nabarku ku yaalo jidhkiisa uu kari eh, maaragtay kabniya ku samayn karo masaxayana dhammaanteed baa meeshaa duuban la wada masaxaya ficlan iyadoo inta loo baahan yahay uun uu dhakhtarka loo ogol yahay inuu kabo kabniyaha saaro ee aanu dheeraynaynin oo eriya uu kabniyuhu ka maarmi kara la saari maayo jirka intii intan kaban mooye ama wax ku duuban yihiin mooyaane inta kale soo hadhay iyada sidaa xadiidku uu sheegay waa la maydhi doonaa wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdillahi bni cabaas wuxuu uhi min asunnati sunihii nebiga waxaa ka mid a anlaa yusalliya arajulu ninku in aanu ku tukanin bitayamumi gebagabaysiga ilaa salaatan waaxida salaad keliyahunbuu ku tukan karaa halkii gebagabaysida uma yatayamamu lisalaati lukhraa salaada kalena wuu gebagabaysanaya gebagabaysigu waysaqab male buu sheegaya afarkani rawaahu baara qudniyu biisnaadin daciifin jiddan waa isagoo qawl saxaabi ahaa ayaa haddana uu daciif ba yahay inkastoo dee mina sunati iyo hadduu saxiix noqon lahaa xukmu marfuucu yeelan lahaa sidii wax nebiga loo rafciyo kale u noqon lahaa waxaase dee sanadkiisi waa daciif masaladan uu tilmaamayaana masalo culimadu ay isku khilaafeen weeyo gebagabaysiga ma waxa weeye mid mubiix ahoo qofka cibaadada uun inuu ku tukado uu banaynaya mise waa mid mudahir ahoo sidii biyahoo kale ah marka haddii la yidhaahdo waa mudahir waa lagu weyse qabi karaa dhowr salaadood oo faral iyo sunnaba waa lagu tukan karaa wey haddii la idhaho waa mubiix oo meeshuunbaa lagu banaysanaya albaabkii kaaga gudbanaa salaada dee waa one time wey hal mar baa la isticmaalaya one time is buu noqonaya laguma celcelin kara wey markaa yustacmal mara waaxida khilaafkaasi baa marka xadiidkan daciifka ahi uu yara eh, macnaa afarkani uu yara tilmaamaya hadduu asalkiisaba saxaabigu idhaahdo min asunnati kada sunnaha waxaa ka mid a ah. xadiidkaa sidii wax la rafciyo ka u yeesha salaad keliya inuu ku tukan karo qofkii ayuu tilmaamaya salaada labaad waa loo gabagabaysanaya ama labada salaadood isku wakti ha ahaadeen ama ha kala kala waqti ha ahaadeen marka cidda afarkan ku soconaysa waaba sida shawaaficdu ay qabaan waxa ay ku tegayaan inuu mubiix yahay oo aanu mudahir ahayn mid wax nadiifinaya biyihii lagu banaysanayo un salaada laakiin xujogal siduu u noqonayo ayaa iska tamar daran oo iska itaal daran marka sida caadiga ahayd aynu hore usoo xusno sheekhu axaadiista culculusta saxiixa ee qawiga ana xagga hore u marinaya kuwa daciifka ana xagga dambe ayaa uu marinaya baabulxayd sheekhu isagu wuxuu rajaxayaa masaladan hore aynu soo dhaafnay la waa xanaabilada sheekhuye isagu qowlkaa xanaabilada ayuu rajaxay faina lida faina asaxiixa huwa ana almutayamima yusallii bitayamumi alwaaxidi maa shaaa min furuudin wanawaafil wayastabiixu bihi kula maa yastabiixu biahaarati alma xataa yajida alma aw yaxsula lahu naaqibu min nawaaqid lwudu baab lxayd xaydka baabkiisii wey xaydku waxa weeyaan waa xaalad gaar ah oo dumarku ay maraan caashi markii ay xajka ku jirtay uu ka yimid ay ka ka yaro barooratay ee uu nebigu arkay iyadoo ilmeynaysa ee uhi naa miyuukaa yimay tidhi haa iska xejise buui waa qaar mid ilaahay ku saliday hablaha ilmo bani aadame <laughs> iskaga so macnaha waxa weeyaan waa wax ilaahay ku saliday sa ilaahay uu ku qoray weya hablahaas ilmo bani aadam cilmi ahaanna sababta uu ku imanaya waxa weeyaan sida dee markaa shaarixuba uu tilmaamayo qayb ka mida uu ka sheegayo masalada waa rixilkii gabadha oo isdiyaariya isu diyaariya inuu hooyo noqdo oo nudfadii ka imanaysa aabbaha ay soo gasho muddadaasu isdiyaarintaasuu gelaya tawarun buu sameynaya rixilka hareerihiisa iyo gidaaradiisa ayaa barar samaynaya sidii u qaabili lahaa buwaydada waxaan leeyahay nudfada aabbaha ka imanaysa marka dabeedna ay taa weydo meeshii wax aroosi ka iman waayo ayaa dabeedna mesh baa dhacayo foosburbur ayaa ku imanaya meeshii isdiyaarisay riximkii kaa yimi ayuu dhiiggani ka imanaya markaa haddii laakiin xamli yimaado riximku wixii ilaahay uu diyaariyey ee uu sugayey ee gidaaradiisa ka diyaargarowgii ka dhacay ee uu doonaya waxa soo geli doona inuu qaabilo haddii taasi gudaha ay ugu tagtana dee xamli baa meeshuu imanayo ma jirayo xaydkii marka lasoo ururiyo waay baabulxayd kolkaynu halkaa marayna baahi dee loo baahan yahay daraaddeed oo dee rag iyo dumarba xaydkii uu kusaynaya yaanu ka ragga ka imaninbe haddana wax badan baa inaga xidhan axkaamtiisa inkastoo si u yaro adagto xataa axaadiista ka warramaysa laftigooda way yaro adagyihin oo way isku yaro noqnoqonayaano weliba gabadha mustaxaabada berigii hore galbeedka ay culimada soomaalidu minhaajka ku akrisan jireen ayaa minhaajka iyo irshaadka iyo si yarka kan bay u sheegaan ama fuqahadooda idnaab uu ku jiro yaro dheeraynayaano tafaasiil badan gelinayaanoo ninta aada u akristoo naqli badan ulihi uun uu kala fiiqi karayo kii kalena uu isku dabarogayo kii ninkii ugabiyey laba wadaad baa isu gabayo markaasu i xubisada irshaad iyo xayd minhaaj xuubka kama qaadan mid buu ugabayaya sheegaya markuu ardayda u akriyayo xerka inuu ku laaqo oo aanu si wanaagsan ufahamsiinin markaa wuxuu ihi xubisada irshaad iyo xayd minhaaj xuubka kama qaade irshaadkana waxa ugu adag waa kutubta akrisan jireen soomaalidu culimadu baabka baabiliqraar la yidhah xubisa litafsiiri muhim minhaajkana xaydka masaa'il aada u fara badan bay kasoo saaraan oo isku celcelinayaan oo sheekhu xagga dambe ku radiyaya uslubka ay u wadaan inuu mucaqad yahay dabeedna markii hore u fahmi waayeen ayuu hi adiga miyuu kaa yimaadaa uu ku xerta hada iswareysanaya miyuu kaa yimaadaa adeer halkani maya buui dee ana inagama igama yimaadeen labada baalba isku dhaji buui sheekh waa ka dulbooda aroorte ubayna <laughs> wareeriyeyde <laughs> sal haddaana adna lahayn adna aanan lahayn sheekhuna wuxuu ka akriyayaa kitaabkan ay haystaan ayay sheekhana udhiibayaanoo isaguna ka akriyi doonaa marka si aanu inooba wareerinin xanjay isugu dhaji buui labada baale ka hadlayaba sheekhuba ha ka dulboodeen marku ku wareeray waaya laakiin waa wax loo baahan yahayoo dee cadadbixii gabadha iyo maxaanku idhaahdaa dahaaradeedii xagga cibaadada iyo galmadeedii iyo ilaan rag iyo dumar ma kala dhamaadaan shaarkii aada xidhnayd ba ayaa maaragtay kani uu sii xidhiidha huna libaasun lakum waantum libaasun lahuna dumarkii huga iyo dharka aynu isu ahayn ayuu kusii xidhan yahay markaagu dee hugaagu inuu hagaagsan yahay iyo in kale ayay arrintii gashay daruuri bay noqonaysaa axkaamtiisi inaad ogaato iyana aad wax uga sheegi karto si aydaan markaa de isula qaribin waaya xaydku xagga luqada waa waa qulqul ama dareer ayaa la idhaahdaa kanna waa dhiiggaasoo gabadhay ka dareera qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga iyo ijmaaca ummadaba waa ku suganya wax jira inuu yahay axkaamtiisuna sidanaysa ilahay baa wuxu uhi wayasaluunaka can lmaxiid qul huwa adaa hadday ku weydiiyeen yasaluunaka waa eray inta badan qur-aanka uu kaga jawaabo su-aalaha culus ee asxaabta cilmigale ka yimaada yasaluunaka yasaluunaka yasaluunaka marka haddii ay wax kaa su-aaleen waxaad u sheegtaa inuu dhibaato yahay wasakna yahay dhibna yahay markaa la iska ilaaliyo meeshaa waxaad iska yimaadeen saddex xadiis baa inoo iman doona baabkan caanku ah xadiisu faatimata binti abi xubaysh xadiisu ummi xabiiba binti jaxsh xadiisu xamna binti jaxsh saddexdaa dumari xadiiska ay warinayaan ayaa ka hadla caadada iyo xukunkeeda iyo habka looga daharo qaadanayo sidoo kale ka hadla gabadha dhabar furanku ku yimaadana baabkan waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan io gaabisiiba mar dumar ka yimaada iyo kii dhalmada ee ruuxa dumar ee hooyada ah markay dhasho ka imanayay iyo kii cudurka ahaa ee gabadha ku dhacaya dhabar furanka ahaa saddexdaba waa laga warrami doonaa waxaa looga warramayaa maxaysu dahaara dee baabkii dahaaradaynu ku jirnaa qofka muslimkiina waa qof mar walba daahir ahoo nariifa halka laga yaabo qofka aan muslimka ahayn in dee isagu waxan aanu iskuba shidayninba saynu xagga dambe ku arki doono ama uu ka qaato aragti tadaruf iyo xadgudub uu ku jiro can caaishata radia allahu canha ana faatimata binta abi xubaysh gabadhaasi kaanat tustaxaab kaanat waxay tustaxaab si mid laga wado oo laga shubay dhiig badan macnaheedu dhabar furan baa ku dhacay fa qaala lahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu gabadhan wuxuu ku yidhi ilaan ummaddii isagaa waalid u ah oo jahaynayo tilmaamaya wuxuu ku yidhi inna dama alxayd dhiiggaa caadada ahi damun aswad waa dhiig madow yucraf waa la yaqaanaa dumarkaa yaqaan fa kaana dalik kaasi marka uu kaa yimaado muuqaalkiisu noocaa yahay faamsikii can asalaa salaada ka joogto ha tukanin faidaa idaa kaana alaakhar ka kale markuu yimaadee midabkaa aan lahayn fatawada-ii weysayso wasallii tuko rawaahu abu daawud wاnasaa'iy waصaxaxahu bnu xibaan wاlxaakim wastankarahu abu xaakim almuhim xadiidku waa saxiix wa fii xadiidi asmaa binti cumays cinda abi daawud waxa ku ji ku jira isaga dheeraadkan waltajlis gabadha ha ku fadhiisato masale markay doonayso in ay hubiso inuu kii xaydka xaydkaha ka dhamaaday ilaa wixii baa isu furane waktigii ay xaydka lahayd iyo waktigii kale ma kala garanayso dee dhiigunbaa ka socdo kala joogsan la marka si ay u qiyaasto ayuu tilmaanta nabigu siiye wuxuu ihi waltajlis ha ku fadhiisato fii mirkan tashti siga dharka lagu maydho intay biyo ku shubto iyadoo qiyaasaysa waxa meesha maraya wuxuu yahay fa idaa ra-at sufratan marka ay cawl aragto fawqa almaai biyaha dushooda dhiig yaroo khafiifo aada u basiidoon kii madooda ahaynoo biyaha dushooda ah kolka ay aragto ila way tijaabinaysaaye faltaktasil ha u maydhato liduhri waalcasri duhurkii iyo casarkii ha u maydhato guslan waaxidan maydi keliya hana u tixgeliso inuu ka go-o ay daahir dahaaro qaadanayso wataktasilu way u maydhanaysaa lilmagribi waalcishaa labadaas salaadood ee isku dhaba la jamciye maqribkiiyo cishaa'igana guslan waaxidan maydhi keliya u maydhanaysa wa tagtasilu lilfajr salaada subaxna way u maydhanaysaa guslan waaxidan maydhi keliya wa tatawada-u way weysaysan doontaa fii ma bayna dalik salaadaha inta dhexdoodana oo laba salaadood iskuma weyse qabayse laba maydhi way isugu weyse qabi kartaa macnaa laba maydhi way iskugu tukan kartaa laba salaadood laakiin weyse qabkii baan jirayn wa tatawada-u fii maa bayna dalik salaadii walba way u weysaysanaysaa wey labadii salaadoode walba dhexdooda waa inay weyse geliso oo sida mayriga ay ugu midaynayso labada salaadood iyo weysada ugu midayna waa sida aynu lena uu isku noqnoqonayaae xadiidka qaybta hore waxa ay tilmaamaysaa gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhabar furankuu ku dhacay ee weliba loo yaqaanay ilmutaxayira ee dawakday way dawakday oo waxay kala garan weyda caadadeedii waktiguu ahaa bisha xaggii hore xaggii dambe ila waxyaabahana isku darbiyaan baa inay qofkani mumayizo tahay mumayizadaas ah inay garanayso waktigu ka iman jiray iyo tirada uu socon jiray iyo inay mumayiza lilwaqti tahay waktiga iyo caadadu kaga iman jiray iyo inay tahay mumayiza linooc noociisa mid garan karta waxyaabahaasa la kala qaabqaabaya waa inaha uu xadiidku ishaaraya marka haddii uu qofkani noqday qof ku wareeray bahalkan oo aan garanaynin nabigu waxa uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waktigii maadaamay garan weyda xagga midabka inay u baydho marka wuxuu i dan kan naxaydku waa mid madow la yaqaan kaasi markuu kaa yimaado salaada iska daaya waxaad ka soo qaataa inaad leedahay markuu kaasi kaa dhamaade ka kala yimaado adunbaa garana weeye markaana weysayso salaad walba u weysayso tuko salaada hadayni wey sidii qof daahira loola dhaqmaya cibaadada iyo xagga sayga labadaba xadiidkan kale wuxuu kordhiyey marka ay uu ka dhammaado xaydkaa madoobi tijaabaha sii qaado hubin ah dhiigga ha ku fadhiisato dabeedna biyaha waxa ka muuqda ha eegto hadduu casaan khafiifa yahay oo biyaha dushooda ka muuqanaya ha u aragta inuu ka go-ay dabeetana ha maydhato maydhigiiba laakiin xadiidku uu soo celceliyey halkii laga eegayo maydi mar qura ayaa wuxuu tilmaamay mayri salaad walba ah mayri salaad walba ah waxaan leeay labadii salaadoodba hal maydhi duhurkiiyo casarkii way isku dhowyiin hal maydhi maqribkiiyo cishaagiina way isku dhowyiin hal mayri subaxiina mid taa salaad walba miyaa loo maydhanaya bise hal marun baa qofku uu maydhanaya kolkay xaydkii ka daahirayso ayuunbay maydhanaysa laakiin dhiigga dhabar furankii intuu ka socdo way sije iyo waysa uun arintaa labada ka raajixa waynu arki doonaa marka nusuusta iyo aimadu ay isku soo minguuriyeen inta raajixa waxay noqonaysaa hal marun inay maydhanayso salaadaha dambena weyse unbaa shardi haddii maydi la yidhaahdana riwaayolka maydiga sheegaya salaad walba in loo maydhanayo waxa lagu fasiraya inuu maydigaasi sunayo aanu waajib ahayn waa nadaafadoo lasii dhamaystirayo waay xadiidka waxyaabaha laga faaidaysanaya waxaa ka mid a bayaanu dami lxayd wa isbaatu xukmi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarka uu rasuulka u yahay ee muslimaadka ah iyo ummadaba waxa uu tilmaamaya xaalada iyada ah iyo bahalkaasi nawciyadiisa ila xukun baa ku xidhmaya gabadha iyada dhabar furanku ku dhacay iyo arrimaha lasii xidhiidhana waxbuu inooga sheegay kolkay garan weydo bisha waktigii uu ka imanayo maalmuhu ka soconayo xagga nooca inay u guurayso oo noocii ay kala saarayso kii xayd noqon lahaa iyo kii dhabar furan lahaa oo taa iyada loo xil saaray ammaanada ah nebigu waa ku xawilay calayhi salaatu wasalaam inta ay xayd leedahay waa xaraam salaadii inay tukato waxay ku garanaysana nebigu sheeg way kala duwan yihiin labadaadii midna qofkii waxaa loo tixgelinaya inuu daahir yahay midna inuu dee Ehm, yahay qof xadat leh waxaa xadiidka markaa ka muuqanaya xaalad caadiya inaanu ahayn diigganaha isagaa soconaya wuxuu gabadhii ka imanaya maray bugto oo uu xanuun jiro waxaa kaluu xadiidku inoo tilmaamayaa gabadhan inuu la mid noqon karo ciddii daa'imulxadis lagu tilmaamayo ee wasakdu ay ka joogsan weyde kii neeftu ay ka joogsan weyday kii saxarada kii kaadida kii saas saasoo kale qofka noocaa ama madyigiisiiba dee u batay sidana unbuu samaynaya istijadiiya buu joogtaynayaa iyo weysadii salaad walba waa inuu istijoodo una weysay dhiiggan inuu nijaas yahay ayaynu arkaynaa ah, sida xadiidka daahirkiisa ka muuqanaysa horena aynu usoo qaadanayn usoo marnay arrintan iyadaa in gabadhu ay cid walba uga dhowdah oo wixii la xidhiidha xaydka iyo arrimihiisa gabadha un laga rumaysanayo oo ninku aanu kala murmi karin oo aanu odhan karin way heshiyo weli may helin tiradiisu waa intaa yasaaasiri qaasuma yaal isaga iyadun baa la weydiinaya laga wareysanaya ama ha lagu dhaariyo ama ha laga rumaysa khilaafka culimada kolka aynu eegno ikhtalafa alculamaau fi wujuubi qusli lmustaxaadati likulli salaa gabadhan dhabar furanka uu ku dhacay salaad walba miya u maydhanaysa fadahaba jumhuuru lculamaai wa minhum alaimatu larbaca abu xaniifa wamalik washaafici waaxmed waxa ay aimado badankoodu ku tegeen in hal mar uun ay maydhanayso ah kolkay xaydka ka nadiifsanayso laakiin salaad walba uma maydhanayso axaadiisan maydiga salaad walba sheegaysana waa sunna bay ku jawaabay walquslu likulli salaatin mustaxab laysa biwaajibin saa ibnu taymiyaba uu kusoo gebagabeeye akhirka ka soco wa can xama binti jaxsh qaalat saxaabiyadaasi waxay tihi kuntu ustaxaab waxaa igu dhici jiray dhiiggaa dhaba furanka xaybatan kaiiratan shadiida dhabar furan culus oo aada u fara badan ba halkaasi iyuu iga iman jiray igu badnaa faataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan u imi astaftiihi anigoo cilmi weydiinaya anigoo cilmi weydiinaya faqaala markaa nebigu waxau ihi innamaa hiya rakdatun tani waa gujo min ashayaan shaydaanka gujo ka yimi wey fataxayadi isku qanci inaad xayd leedahay shakilaa waxaad isku qancisaa in aad xayd leedahay sitata ayaamin aw sabcata ayaam lix maalmood ama toddoba maalmood waxaad ka soo qaadaa oo halkaad u filaysaa inuu xaydku waktigaa yahay waa qof garan waayey muddadii iyo noocii uma iktasili maydho bishii markaad toddoba ka soo qaado inaad leedahay ama lix kasoo qaado ee intaasi ay dhammaato maydho fa ida stanqat marka aada nadiif noqoto fa sallii tuka arbacatan wa cishriina afar iyo labaatan maalmood bishii aw halaatatan wa cishriina ama saddex iyo labaatan maalmood bishii haddii ay macnaha kasoo soo qaado inay xayd toddoba cisho laada bishii waxa soanaya saddex iyo labaatan haddii ay lix kasoo qaadana afar iyo labaatan waliba markay bishu dhamaystiranta wasuumi wasalli iska soono iska tuko muddada aada ka soo qaado inaad nadiifta tahay fa ina daaliki arrintaasaa yujzi'uki kaa gudaya way kaaga filantay taas markaad dhaqanka noocaas u samayso wakadaliki fafcali sidaasuun samee aan kuu tilmaamay kulla shahrin bil walba kamaa taxiidu nisaau siday dumarkuba u xaydaan ee bishii toddoba cisho ama lix cisho xagga hore iyo xagga dambe miduuna sida ay xaaladaasi ugu timaado adiguna sida dumarka kale un isaga dhigo lix isticmaal ama toddoba isku qanci inaad kan leedahay inta kalena daahira fain qawiti haddaad taas horta waa mid bisiiba toddoba ama lix iska jooji cibaadada iyo arrimaha inta kalena inaad daahirtay ku xisaab sida dumarkuba yihiin qaalibkood taasi waa xaalad daahirays wa tusalli duhra waalcasra jamiica duhurka iyo casarkana wada jiraad ku tukan uma tuakhiriina almaqriba wa tucajiliina alcishaa maqribkana aada dib dhigto cishaaigana soo yaro qadinto uma taktasiliina aada maydhato wa tajmaciina aada sugayso bayna salaatayni labada salaadood aada sugayso fafcali sidaasanee wa takhtasiliina waad maydhan doontaa maca subxi salaada subax si gaar aad ugu maydhan wa tusaliina waa tukan doonta qaala markaa nabigu waxau ihi wahuwa dhaqankan dambe kuu sheegay maslaadaha la isu gegeynayaaba acjabulamrayni labada amar labada arrimood aan kuu sheegay ka aan jecelahay ilaya xaggayga ka aan jecelahay labada arrimood waa kan dambe saasuu tilmaamay xadiidkani rawahu lhamsa ila nasaa-i wasaxaxahu tirmidi waxasanahu lbukhaari xadiidkani waa xasana waa la cuskan karaa xujo kal wey laba siyood buu sheegay marka aynu soo ururino laba siyood ayay tilmaamayaan riwaayadan idi waxa weeye gabadhii mutaxayirad ahayd ee wareersee garan weyday wey horta tan aynu ka hadlaynaa gabadhii dhabar furankuu ku dhacay ee dabaqdee caadadeediina garan weyday sideeba u cibaadaysanaysaa udhaqmaysa waxay u dhaqmaysaa labada midkood ta hore waxa weeye inay dushii kasoo qaado un inay toddoba cisho leedahay halka malaheedu ugu muhiimsan iyo ugu adag yahay xagga hore xagga dambe dhexda inay toddoba cisho kasoo qaato inay eh, xayd leedahay ama lix cisho inta kale inay daahir tahay ay kasoo ku xisaabtanto taasi waa mid sida dumarkuba yihiin haaliban iyo inay utukato jamca loo yaqaano aljamcu suuri jamca salaadihii in laysu geegeeyo oo meel qura lagu wada tukado oo duhurkii iyo duhurkii iyo casar laysku soo dhaweeyo loo wada maydho lagu wada tukado maqribkii iyo cishaayigiina la isku dhoweeyo oo loo wada maydho marquba la wada tukado ya dee subaxiina dabcan waa meel gaara ah jamac suuri baa laydhaha jamaca noocaas ee salaadihii la geynayo meel dhexaa la isugu geynayo marka xadiidku waxa uu tilmaamaya wahuwa acjabu lamrayni ilay waxaabaan jecelahay dariiqadaa inaad u tukato ah isugeynta fain qawita calaa an tuakhiri duhra watucajil alcasra uma tagsilii uma taksilii ama taksiliina xiina tadhuriina waa mayri qura iyo labadii salaadood oo mar qura la wada tukanayo sidii had iyo jeer qofku marka uu mariibka yahay ee uu buko iyo markuu musaafirka yahay waxaa loo ogolaa inuu salaadaha isu geeyo jamac suuriya ama meel dee jamcu taqdiim oo kaleba u sameeyo bal sharaxana ahayn eh, fiihi wujuud mustaxaadaati zaman anabiyi sala allahu calayhi wasalam ee cudurkani waktigaa nabigaba inuu jiray gabadha ku dhacaya ayaynu halkan ka aragnay oo nebiguna uu xalliyey calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka aragnay xaalad dabiiciya inaanay ahayn jawaabta uu nebigu ku bixiyo oo wuxuu ku tilmaamay gujo shaydaan inay tahay waa gujo shaydaaniyabu wa yuriidu an yalbasa calayhi cibaadatahu bikulli maa aqdarahu allahu min wasaa'il iladaa walmadara shaydaanku wixii uu qofka bani aadamkaa wax ku dhibi karaba wuu ku dhibaya marka dhaawac shaydaanku uu soo gaadhsiiyey unbaa uu ku xusay xadiidkani waayo dee shaydaanku waa makhluuquna sida qofka bani aadamka intuu dhaawac kugu dhufto dhiigu kaaga sii dayn karo ayuunbaa kanina uu lamid yahay adictor aabiib maxamed cali lbar markuu masaladan ka hadlaya waxa uu leeyahay dhiiggan isaga ahi sababta uu soo baxayaabuu ka waramaya marka ama dhuunta riximkuu ka soo baxayaa ama meelaha kale ee ku dhow waxa uu ku iman karaa buu ku daray tii habeenkii dhaweyse aynu sheegayno ah waqad yakunu min istikdaami alcaqaaqiir walacala hada sabab alakhiira min akariha shuyuucan daawooyinka dumarku ay isticmaalaan ayaa in badan uu ku yimaadaa bu ah, daawooyinka waa kuwa de had iyo jeer tilmaamaya dawooyinkan lagula dagaalamo ama lagu kala fogeeyaba dhalmada lama hayo bay yidhaahdeen mid boqolkiiba boqol wax ilaalinaysa oo bilaa cudur bilaa dhibaato ah haday irbada tahay iyo hadday kiniinka tahay iyo hadday xabsigan lagu sameynayo tahay mid waliba madaro iyo dhibaatay leedahay sida dhakhaatiirta injaabku ay ka waramayaan marka irbadii iyo kiniinkii madarooyinka iyo dhibaatada ugu badan ay keenaan ayuu ka mid yahay madax xanuun fara badan sistamkiiu jirku u shaqaynayay iyo xubnaha wixii maaragtay injaabka sameynayay oo isbedel uu ku yimaado dhiig furma oo joogsan waaya mashaakilkiisay kamid marka haddii dee maslaxa la raadinayo madarada iyo dhibaatada ka imanaysaaba badan ba marka dhakhaatiirtu waa kuwa ku taliya inaan la qaadan khiyaarkaasa la iska daayo siyaabo kaleba mooyaane tafcalu haadii sifa kula shahrin tilmaantaasay gabadhu samayn doontaa uu nabigu marka hore sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa fiidka aynu ka faa'idaysanay ana dama alxaydi yamnacu min asalaat wixii dahaaro u baahan oo dhan ba wuu hor joogsanaya wa haada maa yusama aljamcu suuri jamacaa isaga ah ee laysu geynayo magacaasa loo yaqaanaa fiqiga dhexdiisa salaadii laysu geynaya bal laftigaan kusoo yaro celino fain qawiiti haddii aada karto calaa an tuakhiri duhra inaad duhurkii dib dhigto duhurkii bay dib dhigaysaa haka casarkay ku dhawaan yahay wa tucajil alcasr casarkiina way soo yaro qadimaysa uma taqsilii xiina tadhuriina marka aad daahir noqoto ayaad maydhanaysa wa tusalli duhra walcasra jamiican labadii salaadood ood u maydhato isku dhoweysay ayaad tukanaysaa mar keliya uma tuakhiriina almaqriba wa tucajiliina alcishaa waxaa kalood samaynaysaa maqribkii inaad yeelo dib dhigtay ilaa casaanka la gaadhayo cishaaygiina waa lasoo yaro qaldinayaa eryaday ku kulmaan marka ay gabadhu gaadho uma taksiliina way maydhanaysaa tajmaciina bayna salaatayni labadii salaadood bay isu geynaysaa fafcali sidaas samee waa xaaladaa daahir noqonayso laba salaadoodba mar wada maydho wa taktasiliina maca subxi wa tusaliin isaga subxii waa mayri gaar ah waana tukanaysa sanaana ila fiican waay labadaa xaaladood mid laakiin sida badan waxa ay iskaga soo ururtaa in dumarku labadan arrinee hore xadiidka hore soo tilmaamayay ay mid uun qaataan in ama ay garato waktigii caadiga ahaa ee bishii uu ka iman jiray xagga hore xagga dambe iyo inta maalmood taa inay garatay udhowda hadday kaa garan weydana tilmaantan uu nebigu siiyey kalariska la xidhiidha xagga midabada ayay isticmaali doontaa waaya labadaasaa inta badan u caansan wacan caaishata radia allaahu canha ana umma xabiibata binti jaxshi gabadha magacaa la ydhaha saxaabiyadaasi shakat way u cabatay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxay uga cabatay addam dhiig badan oo ka yimaada fa qaala markaa nabigu waxa uu yidhi umkusi bal iska joog qadra maa kaanat intii aada ahayd taxbisuki inta xaydatuki intuu xaydku ku hakin jiray ee cibaadada uu kaa joojin jiray in la eg imikana ka joog cibaadada uma ktasilii maydho markaad muddadaa joogto fakaanad waxay taktasilu likulli salaa salaad walba way u maydhan jirtay rawahu muslim wa fii riwaayati lilbukhaari waxay sheegaysaa watawada likulli salaa salaad walbana u weysayso wahiya liabi daawud kayrihi min wajin aakhar nebiga haddii gabadhani ay su-aashan weydiisay wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam caadadaadii hore ku soco oo ahayd bisha waktigu kaa iman jiray iyo intii maalmood uu kaa socon jiray ku xisaab hadduu bisha toddobada hore ka socon jiray masalan iminkana isugu bixis ay noqotay oo waxba ay kala garan waayeen oo waxun ay socdaan toddobada cisho ee u horeeyunbay ayuunba waa kan xadiisku tilmaamaya ayuunbay umkufi ayay ka hakanaysaa cibaadadii iyo wixii dahaaro u baahnaay oo dhan ee gabadha ka xaraam ahaa intaasi ka hakanaysa waayo muddadaasi kolkay u dhammaatana way bilaabaysaa wixii qof daahira u banaanaay oo dhan iyadoo dhiiggii socdo liannahaa tumayis caadataha min xaysu lwaqt bay dee garanaysa bisa xagga hore dhexda aakhirka tiradii iyo meeshiiba way haysa waxaa xadiidku kalo uu tilmaamay inay salaad walba u maydhato salaad walbana weysiisato marka masaladaa salaad walba inay u maydhato fa kaanat taktasilu likulli salaa eg riwaayadu intii hore nebigu suma khtasili un buuhi moogta maydho maydho bu iska joog joogoo waktigii aada caadi caadadan lahaan jirtay kolku kaa dhamaado maydho buu xadiisku yahay marka intan dambe waa dhaqankeedii amarka nebiga kuma jirto salaad walba u maydho halkan laakiin iyada ayaa sidan ahayd iyadaa sidan ahayd ziyaadata nadaaf nadaafaddu ay kororsanayso daraaddeed ayay salaad walba u maydhanaysa ee waxa weeyaan asalku markuu daahir ay noqonayso un inay maydhato watawada likulli salaatin salaad walbana ay u umaydhato u weysiisato fa kaanat taktasilu likulli salaatin baabkii muxaadaradii habeenkii dhaweyta aynu maraynayba amsilada ay kusoo darayeen aimada baabkan fiqal khilaafka ka warramaya ayaa xadiidkan laftiisa ku kaga warramayeen in ay khilaafka keeni karto labada saxaabiyo midna daliilku gaadhay midna aanu gaadhin marka in salaad walba loo maydho ayaa ay u fahamtay naska gabadha la yidhaahdo umu xabiiba binti jaxsh taasay tusaale usoo qaadanayeen nafkii markuu dee nabigui maydho ayay u fahamtay salaad walba in loo maydhanayo markaasay yidhaahdaan fakaanat taktasilu likulli salaatin iyadoo markaa yaaban bay salaad walba u maydhan jirtay oo la qolof baa iga kacdo waan jajabay ah. marka taasay usoo qaadan jireen fahamkii nafku inuu ku yaro qalloocday maydhadii bay markaa u qaadatay salaad walba laakin watawada-i likulli salaatin wey waa tii mumayisad ahayd ee waktiga garanaysa tani isagu sheekhu wuxuu fasiray tafsiirkii hore aynu marno ahaa umu xabiiba min xirsiha radia allahu canha calaa kamaali tahaarati lilcibaada iyadoo ku dadaalaysa fakaanat takhtasilu likulli salaati qaala shaykhu lislaam raximah llahu tacaala damu listixaadati maca dami alxaydi mushkil walaa budda min fasilin yumayizu baynahuma waalcalaamaatu halaat calaamadu waa saddex caadada ay lahaan jirta iyo tamyiizka oo ah inay noociisa garanayso iyo e-, ictibaar caadati haalib innisaa iyo in la qaato khiyaarka ah dumarka xaaladoodu siday u badantay saddexdaa khiyaar baa xadiidka aynu kasoo fahamnay buui inay waktigii garanayso ha ku xisaabtanto inay garan weydo noocii garanayso ha ku xisaabtanto hadday labadaba garan weydo wadankaa isaga ah dumarka caadadoodu sida markaa ay u badan tahay ha ku xisaabtanto ee baalkii mar habeen iyo maalin buu noqdaa mar toddoba cishuu noqdaa mar lix buu noqdaa mar shan iyo toban buu noqdaa sida dhexdhexaadka ahayna waa kaa dhex qaala sheekh almubarakafuri maa dahaba ilayhi jamaacatu min alfuqahaa fuqahaadu baabkan ay mareen buuri oo min albaxhi waatadqiiqi waatacqiidi almuqlaq aladi yabcud can afaami nisa wa cuquulihina kula lbucdi fahuwa mima taabaahu hadihi axaadiid watamujuhu usuulu shariicati samxati sahla baabkan in la tacqiidiyo oo la taymiskareeyo oo tiro badan laga soo saaro wax dee aan la fahmi karayn in laga dhigo shareecadii fududayd buu fogeynayaa sida naskani uu sheegunba daahirkiisa la yska raaci doonaa oo dumarkana lagu jawaabi si ay u fahmi karaan wa can bni cadiyata radia allahu canha qaalat waxay saxaabiyadaasi tihi kunnaa waxaanu ahayn laa nacuddu kuwa aan tirsanin alkudrata kan oo kudrada noocaas ridan iyo wasufrata kacawlka ah bacda duhur intii aanu daahir noqono shay-an waxba kumaanaan tirin jirin rawaahu lbukhaari wa abu daawud walafdu lahu lafdigana waxaa le sheekha dambe abi daawud xadiidku waxa uu tilmaamaya macnaha afarkani waxa uu tilmaamaya waktigii nabiga bay tiri kol hadday gabadhu daahir noqoto waxaa yar yarka ah ee ka imanaya laguma tirin tirin xayd laguma tirin jirin masalan gabadhu lix cishe caado lahayd ama toddobay caado lahayd toddobadii kolkay dhammaadeen kadib bay aragtay kudra iyo sufra oo laba dhiigoo kala adag waxaa yar riban kudrada sufraduna waa mid aada u khafiifa oo dheecaan iyo dhiig isku jiro aada u khafiifa kan kudraduna wuu kasii yaraa calowsan yahay calow baa lagu tilmaami karaa marka labadaa nooc hadday gabadhu aragtay intii ay daahir noqotee xaaladeedii kadib ay aragto toddobadii ciise ay daahirka ku noqon jirtay kadib bay kuwan aragtay waxba kamaanaa soo qaadi jiri maysa marka mar walba caadada ku xisaabtankeeda inay leedahay waxaan yare ka yimina khalkhal ku yimid unuu noqon karo ayaa loo tixgelinaya almaa aladi yanzilu min farji lmarati bacda uhri min alxaydi laa yuctabaru xaydan walaw kana fiihi lkudra wasufra calow calowgaa sidaha ku jiro ama idaa kaana nuzul hadihi lkudra wasufra zaman alxaydi walcaada fainahu yuctamaru xayda muddada laakiin ay leedahay midabadani markay ka yimaadaan caad ahaan baa loo tixgelinaya marka marka laga fahmi karaabaa kaas inay caadadu ku caadadeedii gabadha ay xagga ayaamaha ku xisaabtankeeday leedahay iyadoo mar walba ixtiyaadku wanaagsan yahayoo dee wixii hadday u aragto baaqi kasii jira inuu yahay kii hore socday xagga zawjkeeda iyo salaada iyo ina cagsa udhigto wey laakiin asaalatan nooc khalkhalaa loo tirinaya caadadeedii kolka uu dhaafo wacan anasin radia allahu canhu ana alyahuud xadiidkaa hore wuxuu ka jawaabayay ilan tartiibtan axaadiidta ku wadaa waa mabaaxif tujiibu can mabaaxif ilbaab baabka mabaaxiftiisuu midiba mid ka jawaabaya dhiigga noocee loo arki karaa waktigeebaa la odhan karaa gabadhii wuu kasii go-aya markuu sii go-ayo midabkeebuu yeelan karaa waktiguu go-ay kadib ka yimaado maxaa loo tixgelinayaa xadiidyadani jawaabahaasay bixinaya xadiidkanina waxa uu ka jawaabayaa soo socdaa gabadha caadada le intee ninkeedu uu kala dhaqmi karaa ama tacaamulka xidhiidhka iyada iyo ninkeeda dhex mari karaa waa mid nooceeya ilaa heerkeeday kala fogaanayaan ama isu dhowaanayaan meeshee baa lagala xidhiidri karaa meeshee baa se mamnuuca wacan anasi radia allahu canhu ana alyahuud kuwii dulliga ahaa ee yahuudda kaanat waxay ahayd idaa xaadat ilmar'atu fiihim gabadhu dhexdooda marka ay caadadu ka timaado lam yu'aakiluuha waxba lamay cuni jirin faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi ismacuu kula shayin war wax walba sameeya ila nikaaxa galmada un mooyaane galmada unbaa xaraana wax walba sameeya buui kuwa alla khilaafa dulliga ah rawaahu muslim ka kalena raacin waa isku sharax wacan caaishata radia allahu canha qaalat saxaabiyaddu waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yaamurunii amar buu isiin jiray faabtaziru waan guntan jiray fayubaashirunii waa ila dhaqmi jiray oo ana xaaid anigoo xayd leh muttafaqun calayh macnaha marka mucaamalo iyo ciyaariya waxaa si aanu doonno gunti un baan samayn jiray galmad un xaraam ahayd mubaasharana way jiraysay taataabashadaasi aniguna xayd baan lahaa isla diiniya cibaada dee ku xidhantay saa darteed arrimihii khaas kaaskaaskaabay kalifteen wax laga sheego waxa ay faa'iideeyeen labadan xadiiska hore wuxuu sheegayaa nimanka yahuuddu inay xadgudub sameeyeen xadgudub gabadhu karantiin ay ahaan jirtay inta ay caadada leedahay a waxaa la odhanayaa tujaanka ay wax ku cunaysaa gooni ha noqdo maqsinka ay gelaysaana meel gooniya ha noqdo lugasheeduna gooni ha noqoto saasay odhan jireen nebiguna waxau ihi khaalifulyahuud weeye xagga macnaha xadiidka nimankii hala khilaafo wax walba idinka xalaal bay idin yihin xagga shareecaddeenna galmadunba xaraama sidaa ilahay qur-aankiisa u ku sheegay kaasi qowlkii nebigu ahaa ficilkii nebigana caashaa ka warranta waxa ay tidhi waa mucaamalo weyn dhex mari jirtay aniga iyo nebiga aan ahayn galmada mucaamaladaa kaleeto taabashada way iska jiraysay marka aan maaragtay leeyahay xayrka xadiidka waxaynu ka faaidaysanay gabadhan caadadana jirkeedu inuu yahay nadiif oo dhiriskeeda iyo jirhkeeda iyo arrimaheedu qofka muslimka ah ima nijaasado nijaas maaha waa xadiidka aynu ka faaidaysanay qofka muslimka isagaa tusaale ahe cid kale tusaale umaaho gaalada ah oo yuhuudda kuma dayan karto waxaynu xadiidka saddexaad oo ka faaidaysanay gabadha caadada le mucaamaladii iyo la ciyaartii ninku waa u banaan tahay ilaa galmad unba xaraama khatar cadiim laakiin waa hadduu dee saran karayo haddii laga yaabo inuu xaaraan ku dhaco meesheeda ha iska joogto waxba ayuu ka agdhowaan haddii khatar ay soo jiidi karayso fuqahaadu masaladan way isku khilaafaan laakiin nasku waa caddeeyey ilaahayna wuxu uhi sactazilu nnisaa fi lmaxiid waa masder waxaan leenaha waa barafninia ah, maxiid majliskaas oo kale wey majlis iminka hadii lagu dhaao barta fadhilo maxiid waa goobta ay caadada ku leedo farjiga ah halkaasunba xaraama intii kale waa xalaala kullu shayin ila nikaax nikaaxu marna waxaa lagu tilmaamaa guntinta meherka waan kuu guuriye waan guursaday ereygaasaa nikaaxa lagu tilmaama luqul carabiya mar marna galmada lafteeda lagu tilmaamaa waa markii galmada weeye kolkan galmadunba xaraama muqaaranatun bayna aladyaani alaaaa saddexda diimood haddii aan isyar barbar dhignay buui sheekh diinta yahuuddu waxa ay eetoodii dee muxarafka ahayd waxay sheegaysa gabadhu markay waxaa leedahay in laga durko nijaaska nijaasinay ha laga durka bay sheegaysa waaya diintan kale kristankuna atasaahul watafiid baa iska jiray oo waxay lahaayeen xataa waa lala mucaamaloon karaa galmaa la samayn karaa gabadhii caadada diintan islaamka ilaahay wuxuu ku tilmaamay diin wasad ah ummadduna waa dhexdhexaad diintuna waa dhexdhexaad wey wakadalika jacalnaakum ummatan wasad diinteenuna xadgudub iyo gaboodfal bay udhexaysa waa diinun yusrun samx marka islaamku labadaa xadgudubkaa iyo gabadfalkaasi udhexeeyaa oo gabadhii nijaas laga guurayo o la karantiimeynayo maaha laakiin waa qof jiifkii iyo fadhigii iyo waxlcunidii iyo intii oo kale dham waa iska caadi oo sidaa yahuudda lama yeelayo waa laga soo dhow yahay sidan kristankana lama yeelaye oo xaaraam hala booshaaqo ahe iyadana markaa waa la xaraamtinimeeyey dhibka ku jiraa wey taasina waa saas wey xadiiska soo socdaana uu ka jawaabayaa haddii shaydaan shayddaankuba qaado oo geedkii nin ahaa uu tii noocan ahayd wax ka daya maxaa dhacaya talo maxaase la yeelaya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ka sheegay fi ladii ninkii ya'ti imra'ata xaaskiisa u galmoonaya wahiya xaaid iyadoo caadale qaala wuxuu ninkaa nebigu markuu ka warbixinay u ka faalloonayay yidhi yatasadaqu bidinaari dinaar dahaba ha sadaqaysa aw binisfi dinaar ama dinaar barhkii sadaqaha u bixiyo rawaahu lkhamsa wasaxaxahu alxaakim wabnu lqataan warajaxa hayruhumaa waqfa qolyaha kale o dhamen sheekh ahayn waxa ay qaateen inuu xadiidku mawquuf cala bni cabaas yahay oo aanu marfuuc ahayn xadiidka darajadiisa waa la isku khilaafay oo qaarkood macnaha kale aragtiyo waxay ka yeesheen qiimeyntiisa xagga xujadii xujogalkiisa marka aimada qaarkood waxaay leeyihiin ma aha heerkii lagu daliishanayay ma gaarin inuu marfuuc laga dhigaa daciif buu ku yahay laakiin saxiix wuxuu ku yahay inuu mawquuf yahay qowl saxaabi saxaabima saa darteed lama daliishanayo laguma xisaabtamayo qolyaha qaarkoodna xadiidka waxa ay ka dhigeen inuu marfuuc yahay gaadhay heerkii lagu daliishanayay marka ay caynkaa tahay ikhtalafuu fii hubuuti nafsi wa cadami waa tii aynu soo qaadanay habeenkii dhaweed markaynu ka warramaynay waxaa la isku khilaafay naskani wuu sugan yahay iyo ma sugna qolyihii naskani wuu sugan yahay waa si aan khilaafka weynu eegi doonaa aan filayo madhabta axmed ibnu xambal ah, sida ay qabto weeyaan naskani wuu sugan yahay marka ay ku tegeen waxa ay leeyihiin ninka ficilka noocana ah ku dhaca ee xaaraanta ah kafaaradana ku waajibaysa qolyahale naskani ma sugno muu gaadhin heerkii nasnimo lagu dariishan lahaana waxba kama jiraan bay waxba kuma waajibayaan ee ha toobad keeno laakiin la islama khilaafsana qofkan inuu ficil xaaraan weyna ku dhacay xaaraan fool xunoo edeb darro ah ayuu ku dhacay markuu gabadhiyo xaaladan ku sugan wax ka dayay taa layskuma yskuma khilaafsanaa maxaa ka waajibaya qolaa waxay leeyihiin tawbad baa ka waajibaysa waayo naska kafaaradan sheegayaan sugnayn qolana waxay leeyihiin ha toobad keena kafaaradan ha la yimaado naskaa ku xisaabtan leh ba la fahmay sooma ehm, jawaabtu way xadiidku wuxuu tilmaamayaa gabadha galmadeedaasi inay xaraam tahay markay xaaladan ku sugan ilahay baa yihi factazilu nisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurn faida tadaharna faatuhuna min xaysu amarakum allah ee xataa yadhurna waa dahura oo dee ficilkii markaa waxa weeye facula oo laazima waa jeeray daahir noqotuu ka go-o wey ka go-id keliya xalaal idinku noqon mayse fa idaa tadaharna tadahara bimacnaa istacmala almaa qofkii biyu isticmaalay oo isku nadiifiye wey labada xaaladood baa daruuriya ah. shardiga inay wada socdaan inuu dhiiggii ka dhammaado gabadhuna ay maydhato hadday maydhato iyadoonu ka dhamaanin xalaal maaha haddii uu ka go-o aanay maydhaninna xalaal maaha labada arrimood aayaddu sheegtayba waa muhiim labadana waxaa tilmaamaya naski xataa yadhurna iyo fa idaa tadaharna markaa faatuhuna min xayu amarakum allah wadigaasi waa muxaram weeye kafaaradan iyada ahina waa waajibaysaa ayaa qoladaasi ay ku tagtay qolada kalena waan soo aragnay laakiin saddex madhab haddaa ku tegay maadaamaanu nasku sugnay inaan waxba qofka ku waajibaynin dee dinaarkuna waxa weeye afar garaam iyo aan idhaahne iyo rubuc garaamku imika waa imisa dahabi waa toddobiyo toban dollar baan umalaynaya marka laysu geeyo afar garaam iyo iyo rubuca ah, waa labiyo toddobaatan dolar meelahaasay noqonaya labiyo toddobaatan dolar marka diinaarkuu dhamaystiraya marka kale nisku dinaarkana waa intaa barhkeeda marka dee nisfu diinaarkuna waa xagga hore nisfu dinaarkuna waa xagga dambe haddii uu ku dhaco marku sii go-ay dhibaatooyinka ku jira xaaladda aanay caadiga ahayne gabadhu mashquulshan tahay mashquul bay ku jirta oo waa taa aynu soo tilmaanay hawsha ku timi haddii haddaba xaaladaas kulan uu yimaado aimada dhakhaatiirtu ah, dakaatirada waxa ay ka waramayaan dhibkan aayaddu ay sheegtay noociyadda uu yahay ila ilahay waxa uhi yasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan adan waa wasakna waa lagu fasiray asalkiisuna alada waa dhibaatada waa dhibaato ninka dhibaatuu ku yahay gabadhana dhibaatuu ku yahay tahaaradii dhibaatu ku yahay intaba marka waxyaabaha waxyeelooyinka ilaa shantan shay bay sheegeen iltihaabaadka iyo infectionkoo kor u kici kara geeri gaadhsiina kara ila alcuqm in gabadhu ay madhalays noqotoba ama in uu ilmuhuba ku abuurmi karo riximka meel ka baxsan iltihaabaadkaas iyo dhiig roorkaas waxa uu gaari karaa waxyaabo keeni kara alamraad aljihaad amraad aljihaad albawli kaadida iyo inuu waxyaalo u keeno waaya waxa saddexaad oo dhibka ku jira uu yahay meeshii wax macnaah oo gabadhii u samaynayo in aanay jirin oo dee kadeedba ay kala kulmayso tacabsanta asudaacu nis waxyeelo kale iyo shaqiiqato iyo wixii lamid ah xaaladan iyada ah dee waa qof mashquulsan oo aan caadi ahayn oo adugu almuhim isagii iyo iyada labadaba waxyeellay u tahay waxyeelay ku keeni kartaa meeshii rixinkii wax ku abuurmayeen meeshii kaadida isaga laftiisii xubinkiisii alada waa mucjizaat lqur-aan bay ka mid tahy oo qur-aanka kariimka isaabuu noo sheegay dhibkaa jiraa wax lasoo taabanayo way xaqiiqaa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi alaysa miyaanu ahayn idaa xaadat ilmaratu gabadhu marka xaydku uu ka yimaado lam tusalli walam tasum miyaanay ahayn ta aan tukanaynin een soomayn muttafaqun calayhi fii xadiidin dawiil xadiid dheer buu in yar ka soo goostay oo tilmaamayay dee gabadha iyo nuqsaanteeda iyo su-aashii ay gabadha kala weydiisu nebigu ga jawaabo wuxuu ihi dee nuqsaantii waxa weeye xagga diinta ahayd gabadhi intaanay leedahay dhiiggan mana tukanaysa mana soomaysa almuhim baabkan wuxuu u keenay halka sheekhu mabxaska uu ka jawaabayo xadiidkani waxa weeye maxaa ka xaraama gabadhii iyada ahayd waxaa ka xaraama salaadii iyo soomkii waxaa se macruuf ah in ay soo qalaynayso soomkii ase aanay soo qalaynaynin salaadii waa kaa sheeku faa'idatun buu kuleeyahy waxyaabaha ka xaraama waxaa ka mida dukhuulu lmasjid horeynuu soo qaadanay kaa iyo adilada ku soo arooray dawaafkii baa ka xaraan oo caasho nebigu wuxuu yihi markii uu ka yimi baalkaasi ha dawaafin kacbada mancuhaa min qiraa'ati lqur'aan qur-aanka akrintiisa laa taqra'u xaaidu walaaljunubu shayan min alqur'aan iyadana sababta ay dee khilaafku uga yimi waa sheegi doonaa sidii maaragtay kii horunbuu la lamid yahay sugan iyo ma sugna misxafka taabashadiisa xadiidkii baa wuxuu isaguna ahaa musxafka yuu taabanin qof daahira mooye qof kale faa'iido kaleu sheekhu ku qabso waxau yihi aimada qaarkood waxa ay xusaan bu ihi gabadhu markay waxbarayso ama baranayso duruufta iyo dhibka yimi awgeed iyo qur-aankiiyo ilaawi in ay maaragtay taaban karto ee akhrii karto qur-aanka ayaa ay xusaan buui waa aimada dhowr ka mida ah buu sheegay bukhaari dabar ibnu mundir daawud shacbi madhab ashaafici alqadiim kaa wuu ka guuray adugu aimadu iyada maalikiyada mooyaane inta kalama qabaan cumuuman naskaa isaga ahi wuu sugan yahay iyo ma sugna qolada sida waa sugan yahay meerkii lagu daliishan karo u yaraan xasana buu gaadhay oo xaraan bay ku tageen waana aimadu siay u badan yihiin iyo culimadu akrintiisa iyo taabashadiisaba waayo haddii dariiqa aada marayso lagu dhahdo halkaasi waa laga yaabaa dariiqaasi inuu miinaysan yahay iyo inuu saafi yahay labadaba maxaad ka yeelaysaa miyaad ka baydhaysaa mise waad maraysaa <laughs> in jalfisaa mar lagu sheegayo maya waan ku nasiibay miyaad odhanaysaa mise waxaad leeda de haddaa iga daayo macakaanigayga xaggan iga du e waxaad leedahay mar haddii meeshaa wax lagu sheegay iga daa wuxuu xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ahaa min xus waxaan uga jeedaa <clears throat> shubahaadku nabigu ka waramay caleyhi salaatu wasalam wuxu faman itaqa shubuhaati faqad istabraa lidiinihi wa qofka shubhada ka dheeraada diintiisii iyo dhegtiisiiba waa ilaaliyey shubahaadkana waxaa laisla waafaqsay inay kamid yihiin khilaafka culimada meelaha ay ku isku khilaafeen waa banaan iyo ma banaana sidaa darteed eh, waxa aan nidhi markaa qowlkaa jumhuurta ayaa roon qofku isagoo xalaalnimada isagoo ku dadaalaya xalaal miirashada iyo warca in uu iska qaato sheegnayna markaa qolyihii kale qabay waay u dhamaaday halkaasu markaa waktig